bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih ajmaciin ama bacd cashirka waa kii kontonaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala intaana cashirka gudagelin waxaan ka cudur daranaynaa khaladkii xalay dhacay usbuucii hore waxaanu isku ogeyn darsiga in xoogow faraj baa yimid in habeenka la wadi doono xalayna xoogow ismaan dhaaf baa dhacay wixii isbedelay aniga xuseen bay ahayd inaan idiinsoo sheegno midkaana mid buu ka halleeyey iyadoon la iclaaminnin baad marka xalay rag badanoo ka mida ah talabada ay soo lugaceen taa waa ka cudur daaranaynaa raalli ahaada cashirka haddayna marka u gudubno waxaa inoo dambeeyey axaadiidtii ku saabsanayd qoraxdu meeshay tagaysaiyo aakhiru zamaanku waxyaabaha isbedelaya ayaa inoo dambeeyey washamsu tajri limustaqarin laha iyo nabiga ku fasira calayhi salaatu wasalaam mustaqarkeedu inuu yahay taxta carshi araxmaani subxaanahu wa tacaala baa inoo dambeeyey marka cilmulhay-a iyo qolyaha sayniska warkooda haddaynu ka tagno oo inta aan habeenkii tilmaano ku dayno macnaha ruuxa muslimka ahee caadiga ah, asagoo anfacaya uu fahmaya waxaa weeye haddii qur-aanku uu yidhi wshamsu tajri limustaqarin laha qoraxdu way socoraysaa socosho iyo qulqulna luqada carabeed iyo firada iyo caqligu waxaa laga fahmayaa shaygaa inuu toos u soconhayo oo dunida ka dhexbaxayaad ka fahmaysa macnahaasuu nabigu marka cilmiyan u baabi'iyey oo ah ha socotee socodkeedaasi kama baxahayo inuu yahay taxta carshi araxmaan carshuraxmaan iyo aflaagta ka sokayso iyo makhluuqaadka ka sokeeya oo waaweyn sida kursigai wix la halmalaba waxaa weeyaan kulligood waxay ku wareegsan yihiin dunidoo dhan bay ka weyn kuna wareegsan yihiin qoraxdu markaama ha socoto oo socodkeeda ha la yidhahdo waa si ufuqi ah ama ha la waa si xalazooni buu u socotaa had iyo goor si walbay u socoto kama baxda weeye taxta carshi araxmaan lianna carshuraxmaan waa ka wen yahay wax walbao makhluuqa waa ka wenyahay inta ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala marka wareegeedu isagaa unbay kuhoos socotaa wey isagaa unbay kuhoos socotaa waana talaga qaatay xarakadeedu inay daa'iriya tahay samadu inay dhulku inuu karaw yahay dayixu socodkiisu labtakiisu inuu daa'ir yahay wax walba marka socda socodkiisu waa wareeg uu ku wareegaya taxta carshi alraxmaani subxaanahu wa tacaala macnahaasaa loo jeedaa qoraxdu siday u socotana waxaa weeye iyo dhulkuba iyo dayxuba kulli wax walboo dhaqaaqoo dunida ilaahay u abuuray oo wareega wuxuu u socdaa cagsa caqaarib saaca cagsa caqaarib saaca saacaddan aad qabtaan say u socota cagsigeeda wey saacaddaad qabtaan xagee u socotaa bidixi bay ka bilaabda midig bay wareegtaa laakiin waa cagsi markaad dhawaafaysaa awaafkaxageed ka bilowdaa intaad xajrulaswad hor istaagtaanba ad u wareegtaan ma xaggaad u dhaqaaqdaan mise xaggana ad u u dhaqaaqdaan dhulka ugu bay qoraxdan u socotaa dhulkuna u wareegaa waa nidaam iswaafaqsan oo kulligii isku mida weeye dhankaasuu shay walba u wareegaya cas caqaarib saaca tan marka gaalkii sameeyey isagoo shaydaan buu la shaqaynhayo dhan kale u wareegay marka taasi un iska ogaada insha sha allahu tacaala baabu bad اlwaxyi dar rasul lah sl lay slm wuxuu baab yahay waxyigii bilaabashadiisii rasuulka uu ku bilowday munaasabaduna waxaa weeye dunida aan soosoo sheegnay ee rogman doonta ee nabigu uu ka warramay iyo cilmi qaybka iyo waxyiga aad soo barateen qaabku ku bilowda in laydin sheego waa munaasab saasuu imaamku iskugu xijiyey badulwaxyi iyo adduunka in la rogi doono muminiintuna ay dhammaan doonaan aakhir nabiylahi ciisa iman doona dajaal digi doon adduunka la laabi doono la duubi doono macnahaasuu iskugu xidhay xadaanii abu طaahir axmed bn camr bni cabdilaahi bni camr bni sarxin uu u maanta muslim wadaadkan sheekhiisa ah aad bun axaadiid oga wariya waa shuyuukhda xadiidka uu ka inta badan xadaanaa iyo abu طaahir buu ku daayaa hadduu kordhiyana axmed bni camrin kaga hadhaa laakiin hadda saad u fahanto wuu dheereeyey ayb xadaanii abu طaahir axmed bn camrin bn cabdilaahi bni camr bni sarxin ahbarana bn wahbin cabdullah qaala ahbaranii yunis ibnu yaziid alayli can bni shaab azuhri qaal xadaanii curwat bnu zubayr ana caaisha radi allahu tacaala canha hooyadan um lmuminiin xadii bay muslim ku leedahay fii saxiixi muslim xadii ayay ku leedao muslim ku iman doona qaybana waad soo marteen qaybana waynu iman doonaan insha allahu tacaala xadii bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim xadii yay labada imaam isla wariyaan marka muslim wuxuu la tafarudahayaa dee haddii laga jiro iyo labo waxaa soo harhaya xadii marka sidaas weye kutubu sitoo dhanna magaca caaisha waxaa la yidhahda waa ku yaryahay saxaabiyad caaisha la yidhahdo ayada aan ka ahayn fi saxiixan walaa fi saxi muslim kuma timaado laakiin dumarka markaas caaishaba la yidhahdee sitada ku yimaada way yar yihiin hooyadan caaisha umulmuminiin radi allahu tacaala canha iyo gabadhii la odhan jiray bintu talxa ibni cubaydillaahi taymiya gabadhaasna iyada way iman doontaa oo taabiciyad ah waadna soo marteen sunanka qaybo ka mida waxaa kaloo jirta gabadha caaisha binti sacdin caaisha binti sacdin soo saddex ma mid afraad basaaba jirto le caaisha bint mascuud alcadawiya waa afartaaba waxaa ku yimaada kutubu sitoo dhanba magaca caaisha la yidhaahdo dumarka ah ummuna waxay geeriyootay sida loo badan yahay konton hijrada konton hijrada ayay geeriyootay waxaana ku tukaday salaatuljanaasadeedii sayidina abu hurayra radi allahu tacaala ayaa ku tukaday ayadana dardaarantay oo tidhi habeen nis hal ee xabaalo bacd alwitr habeenimo baqiicna ha laygu xabaalo ummaddan ayaan lagu lugoon waxba ayaan loo sheegin marka saxaabigaasaa ku tukaday wadaaddo kale bay sheegaan laakiin sida mashhuurkaa konton iyo shanta jirdii geeriyootay radia allahu tacaala canha wa ardaaha zawja nabiy nabiga xaaskiisa sal lay slam ahbaratu waxay u sheegtay wadaadka curwa ee habaryarta u tahay walaasheed asmaa baa dhashay annahaa qaalad inay ahbaratu anaha qaalat kaana walu maa budia bihi rasuul اllah kaana awalu maa budia shaygu u horeeye wuxuu ahaa shaygu u horreeye lagu bilaaba bihi shayga rasuullah sal slam rasuulka lagu bilaabo min alwaxyi xagga waxyiga ah intaas ama bayaaniyad ka dhigi oo waxyi ah ama bacdu aqsaam اlwaxyi ila waxyigaa noocyo badan ru'yadu waa wayi ruyalambiya waxyi weeye in loo ilaa qalbigiisa lagu tuuro waa nooc min alwaxyi in si toosa malagu oo la hadlo waa waxyi waqxigiiba aqsaam leh ugu imanaya mid mar wuxuu ugu imanayaa mila silsilat aljarsi mid mar caadi oo degan buu ugu imanayaa marka in minta tabciidi aad ka dhigto marka aqsaam lwaxyi min bacdi aqsaam lwaxyi laga dhigo iyanad bayaan ka dhinto jinsulwaxyi baa la cadaynaya aad tidhahdo intu waa suuragal kaana awalu maa budia bihi rasuulullah wixii u horeeyey ee lagu bilaabay wuxuu ahaa oo meelwaxyiga xaggiisa ah alru'ya asaadiqa ruya dhab ah aruya saadiqa aruya saalixna way iman doontaa aruya saalixa iyo ruya saadiqa waxaa weeye waa ru'yada iyo riyada aan dhadhabka lahayn een talbiis ku jirin ee shaydaan shuqul ku lahayn eed moodo adoo soo jeedaba shayga inaad aragtay taasaa saadiq fi nawmi fi nawmida waa ixtiraas ru'yo habeen bay oo cafun hurday dhacdaa aan marka waxaa fi nawmi loo keenay in caddeeyo ishkaalka meesha laga qadood u qaado ru'yadu tii basariyada ahayd tii basariyada ahayd lemarbaa alru'yatu waa ru'ya albasariya asalkeedu alru'yana waa alru'ya almanaamiya laakiin mararka qaarkood baa tajawusan wa tawasucan laysdabamariyaa oo alru'ya lagu itlaaqaa tii ahayd basarka iyo aragtida soo jeedka ahayd tii ru'yadii soo jeedka ahaydna lagu ilaaqaa tii hurdada marka saadan ihaamka kuu gelin ixtimaalkaasaa meesha laga saaray alru'ya saadiqatu fi اnawmi jiifka fakaana suban wuxuu ahaa laa yaraa ru'yan kan riyo aragoon riyoonin ilaa hadduu riyoodo oo asagoo jiifo uu riyo arko jaaad riyada way iman jirtay mila falaqi subxi waa barya iyadoo ah waa baryey falaqu waa daw ah iftiinka iyo kaaha weeye faraqna waa la yidhahda dhibba ma laha marka waaga berigiisu laba macnaa ku jira hortoo wax shay caan ah oo baahahaya oo ruux walba u indhaha ku arkayo aaniyan waa shay aan shikigelin soomaaliya waxay ku mahmaadaa waa baryahee sacba laguma qarin karo idan nabigu rayaduu arko sidii waa barya wuxuu ka shiki ma aha wuxuu ku khaldamayana ma aha wuxuu surmaseegtayna ma aha waa baryo kale wey ilaa jaءat faaliq mila falaqi subxi bay iman jirtay uma intaa kadib riyada markay muddo ku socotay xubiba ilayhi nabiga waxaa la jeclaysiiye qalbigiisa lagu tuuray alkhalaau inuu gooni noqdo alkhala ay alkhalwa min annaas dadka inuu ka fogaado keligii meel tago fikiro ilaahay subxaanah wa tacaala um, khalaa'iqdiisa iyo malakuutiisa ka fikiro xubiba ilayhi alkhalwatu macnuhuna waxaa weeye markaad dadka dhex joogto dadku way ku mashquulinayaan fikirkaadu toosi maayo markaad keliga intaad fadhiisato garhka iyo afka isgacanta isku qabatood fikirto wax badan baa kuusoo baxaya sidaa darteed waxay bacdutaraajim sheekh xaafid xajar markay masale ku istaagto keligiiba intuu fadhiisto oo sidaa yidhaahdo yuu fikiri jiray kadibna masaladaa u bixi jirtay markaad keligaa tahay oo weliba aad indhaha kusii daysa meesha kaa horaysa waxaa kugu soo degaya macaani fara badan haddii laakiin dadku ay ku mashquuliyaan waa sawaarif dadku waa shawaaqil can ilxaqi wاtafakuri wاta'amul bay kaa mashquulinayaan xubiba ilayhi اlkhala fakaana wuxuu a nabigu yakhlu kii ku gooni noqda biaari xiraa biaari xiraa'inna waa la ahriyaa biaari xiraa'in qaaru xiraahdeeda waa la yaqaana raggiina cumraystay ama xajiyey waad garanaysa waa qow ku yaala maka ayib xayulmalaawi hadda markaad joogto korkaadu ka muuqanaya ayib waad garanaysaan bay ila tahay fa kaana wuxuu yakhlu nabigu ku khaali noqda biqaari xira qaarku waa godka godka filjabal godka ama meesha goofka ah ama duleelka ku dhex yaalla qowga ayaa qaarka asagsla yidhahdaa waa layska yidhahdaa meeshaasuu nabigu marka ku khaali noqon jiray oo ku wardin jiray wey yataxanau fiihi wa huwa tacabudu yataxanau fiihi asagoo ku cibaadaysanaya godka nabigu muxuu u galaya alfikra iyo ilaahay khalqigiisa laga fikiro oo ilaahay la xusuusto oo ta'amul la sameeyo waa nooc min alcibaada waa nooc min alcibaada weliba camal qalbiga qiimo badan weeye yataxanatu fiihi ay fii gaari xiraa uu ku cibaadaysanaya wey wahuwa taxanuثkuna aلtacabudu waxaa loo badan yahay marka inuu yahay mudraj wahuwa tacabududaas tafsiirka uu leeyahy curwa waynu soo maray wiilkiisa hishaam oo asaguna fasiro sidaa ku fasira waynu soo maray wahuwa taxanudku waa atacabud cibaadaysi allayaaliya habeena la cibaadaysto ulaati lcadadi dawaati lcadadna bukhaari baad ku maraysaan ulaati lcadad tira u saaxiib ah yacni waa habeenno tira leh aan yarayn ma aha intuu maalin tago ma soo noqonaynine mudduu nabigu meesha ku nagaanayo o ilaahay ku caabudayo ulaati lcadad habeenahaas laguu sheegay riwaayad kaloo baabka ku yimid baa caddeeyey inay ahayd bil ramadaan bisha ramadaan buu nabiga halkaa ku ictikaafi jiray oo tegi jiray ilaahay baa waafajiyey subxaana wa tacaala isagoo halkaa ku jirana waxyu ku bilowday bil ramadaan gudaheed xilligii nabiga la caleemo saare ilaahay u waxyoodo u horeysana afartan sano iyo lix bilood inuu jiray baa yaa raajixa afartan sano iyo lix bilood ayb adugu waa afartan jir iyo bilo qabla an yarjaca intuusan soo laabanin meesha nabiga ku cibaadaysan jiro godkaa joogi jiray an yarjac intuusan usoo ilaa ahli ahalkiisii oo yatazawada uusan u sahay qaadanin lidaalika cibaadaysiga iyo khalwada uu qaari xora ku khalwoonayo sahaybuu qaadan marka ku filan muddo bea ama dhowr iyo ama dhowr ama usbuuc ku filan kadib meeshuu tegay markay ka dhammaatana buu soo sahay doonan jiray mararka qaarkoodna khadiija buu u jirtay radi allahu tacaala canha wa wayatazawadu lidaliku u sahay qaadan jiray uma yarjicu idan halkana waxaa ku jira si walba u qiimo badan tahay inaad ilaahayna ugu kalsoon tahay yaqiinna u leedahay waa laga maarmaan inaad asbaabta adduunka qaadato sahaydaada biilkaada waxaada waa inaad diyaarsato ood ummadda culays intay un iska dhaqaaqaan dhihi jiray ilahay baan tabakoyno magaa alla ay dhihi jiray ayay ka soo horjeedaa arrintu uma yarjicu markaasuu nabiga kusoo laaban jiray markay sahaydu ka dhammaato wey ayb ilaa khadiijata um اlmuminiin faytasawadu limiliha limili اlayaali dawaati اlcadad habeenihii kale oo kaleu nabigu intii uu marka hore sahay qaatay in la eg buu sahay qaadan jiray intaa in la eg buu meesha ku nagaan jiray xataa faji'ahu اlxaqu ilaa uu xaqi ku kadiyey min almufaaja'a xataa faji'ahu alxaqu cind اlbukhaari iyo riwaayaadka qaarkoodba xataa jaءahu اlxaqu marka waa isku macno wey isagoo wardinhayo oo halkiisa iska jooga yaaba malaga u yimi jibriil xaqna loo bandhigay loona wayooda xataa faji'ahu ilaa uu ku kadshay alxaqu wa huwa asagoo nabigu fii aari xira ku sugan fii aari xira fajaahu ma aha marka mufaajaat اlxaqi lahu baa lagugu fasiray waa maji malaki ilayh ma aha tii tacqiibka iyada shay shay daba dhacay ma aha ee waxaa weeye waa tafsiir hadda waxaa lagugu fasirahayaa faji'ahu اlxaqu macnaheedu maxay tahay malagii baa u yimid malagii baa u yimid fajaءahu اlmalku malgii jibriil baa u yimid calayhi الsalaaة wasalaam faqaala wuxuu yihi iqra nabi allow ahri faqaala nabigu wuxuu qaala nabi maa ana biqaariin waxba akhrin maayo ma ana biqaari'in idan waxba arin maayo taa waxay kutusaysaa kalsooni ari maxaan isgu ogeyn waxban isgumayn ogeyn waxba arin maayo iga leei hawsha midda hore waa diiddo imtinaac wey waa alimtinaac can ilqira'a saddex goor bay soo laabanaysaa saddex goor macno gooni ay leedahay ta hore waa maxay waa alimtinaac can ilqira'a ma ana biqaarin waxba ma ahrinhayo qaala nabi wuxuu ihi faahadnii waa ay qabta malagii fahaطanii waa i camajuujiyey xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii aniga xaggayga aljahda ay almashaqata waaaqa waa la qabtay nabigu malgii baa qabtay markaasuu soo dumay waa la riixay waa la camajuujiyey idan waxaad rabaa wuxuu ku fikirayay shawaaqishii adduunko dhan qalbigiisa ka baxdo markuu xadidkugu yimaado dareenkaas wuxuu dhimanaya waxyaabihii horeo dhan baa kaa hadda adoo iska fadhiya haddii qac lagaa siiyo waxaa qackaasiyaad ku fikiraysa xaggan baad aad wixii horo dhan waad hilmaamaysa marka camojoojintu waxaa weeye horta waa ataxliyatu altakhliyatu qabla ataxliya waa meeshii wadaaduu odhan jireen wey ataxliyatu cafwan altakhliyatu qabla ataxliya bimacnaa in lagu bilo oo lagu qurxiyo oo dahab lagu xidho lagu qurxiyo waxaa ka horaysa in lagu saafi gareeyo lagu maydho oo lagu tahriyaa ka horaysa weel wax ku jira marka artan aad ku shubato waa horta wixii hore wixii hore ka nadiifiso ku cusubna aad ku shubto marka takhliyaa la rabaa camal joojinta iyo howlaan waxaa weeye dareemadii hore iyo waxyaabihii mashaacirta kaleo dhan baa lagaa saaraya xataa balaqa man yaljuhda iyo jahda waa isku mid jiinka inaad guddo iyo inaad kor dhowdoba waa isku macno sida sawaabka ah mid walba waa meeshuu u dambaysiye waa dhib iyo dadaal xataa balaqa mini aljahda iyo aljuhda yani waa maay meeshuu u dambaysay ilaa aan gaaro nafti bay qabatay xoog badan baa le camajun meeshuu u dambaysa awey uma intaa kadib arsalanii malagii waa isii daayay faqaala wuxuu yidhi iqra ahri iqra akhri <clears throat> qaala nabig wuxuu hi faqultu waxaan idhi ma ana biqaari'in anugu wax ma akriyo nin wax akhrin yaqaana maba ihiba tan dambe maana biqaarin waa maxay qaari ma ihi qoraa iyo nin sida wax loo qora la baray ama wii loo akriya la baray ma ummi baan ahay waa anugu tii hore diidday ahayd meesha da waa laiscamujuyo dhib yimidi war bilaash baad igu dilaysaa wo anugu arday wax la soo baray ma ihi qaab wax loo akhriyana ma aqaano wey maxay ahayd waxba akhrin mahayo tanna waa maxay qira'a ma aqaano labadaa macno riwaayaadka jamcigoodaa keenaya ta dambaysana waa istifhaam maxaan akhriyaa wey ayib haddii waxba akhrin mahayo lagaa dhg waa laga diidoo nabigu waa lagu dhibay anu wax ma akhriyaan laga diido haddana waa lagu dhibay maxaa dhiman marka war irafaadisaya maxaan akhriyaa waad iraaasiye maxaan akhriyaa way markaan dambe ayb qaala wuxuu nabigu faahadani haddana waa i qabtay malagii faqaanii waa i camujujiye aلثaaniyata mar labaad xataa balaga minii ilaa uu gaadhay way dhibkii ii geysanay aljahda meeshii u dambaysay anigu iga gaadhay uma arsalnii waa isii daayay faqaala wuxuu yidhi iqra akhri nabi maxamedow faqultu ma ana biqarin maxaan akhriyaa riwaayo kalea ku timid baabka ma ara maxaan akhriyaa maada ara bima ara marka ta inay istifaan taasaa caddaysay ma ana biqaari'in marka ba'daa zaa'iday noqonaysaa leannu markay naafiya tahay ba'du raacdaa ayb laakiin markay istifaamtay ashalkeedu asalkeedu ma gasho marka waa min tasaruf اruwaad ama waxaan leenaha waa iska zaa'idu ma ana biqaari'in maxaan akhriyaa w ma ladii huwa ana qaari'un maxaan akhriyaa ii faahadanii waa i qabtay faqaanii haddana waa i camajoojiyey aaliaa mar saddexaad xataa balaqa mini aljahda uma arsalni faqaal wuxuu yidhi malagii markaan dambe waxaa wey maxaan akhriyaa buu yidhi waa in loo sheego camajoojintaba ma dhimano tii hore diidday ahayd waxba akhrin mahayo iyo anugu sideeda wax ma akhriyo maxaa timid maxaan akhriyaa qabso waxaad akhrin lahayd ayb faqaala wuxuu yidhi iqra akhri bismi rabbika aladii khalaq adoo cuskanaya magaca ilaahigii ku abuuray uunkana abuuray iqra ahri wey bismi rabbika bismi rabbika magaca rabbiga akhri ma aha adoo magaca rabbiga cuskanaya wey oo magangelaya akhri alladii allahaasoo khalaqa abuuray uunkoo dhanba khalaqa alinsaana aadamahana abuuray min calaqin jamcu calaqa calaqada waa jamc waxaa laga jamciya calaqadii aad garanayse xinjirka abuuray dhiig iyo xinjir ka abood iqra akhri warabuka alkramu rabbiga asagaaba karaamo badane oo barakaysane waxaa weeye khayrkiisuna badan yahay akhri magaca rabbiga akhri wixii laguu sheegahay hadda lagu yeedhiyey alladii allahaaso callama baray alkhata bilqalami in qalinka wax lagu qoro adduun waa dhaafilaya bini aadan qalinka inay wax ku qoraan ama farmeel ku garaaceen wax wax qorayun waa qalin khaun baa la sii dayn waxun bay ka sii daynaysa waa mucjizo اldي calama bاlqalm e calama اlkitaabata bاlqalm calama اlhaa bاlqalm in wax lagu qoro qalinka uh, uunka baray calama اlinsaana insaanka baray maa lam yaclam wuxuusan garanay baraacat اlistihlaal baraacat اlistihlal waxay dhihi jireen qolyihii balaaqiyiinta ah weye idan waaba loo sheegayba waxaa nabiga looga bilaabay ilaahay wax abuuray haddaad tira ilaah se wuxuu abuuray adugu ku abuuray wey waa inuu macalinku markuu waxbaraya ardayga oga bilaabo aladna aladna tartiib tadriij اlmacluumaat macluumaadka ruuxa in loo yaryareeyo sida daawada laiskugu yaryareeyo ila macluumaadka iyo cilmigu waa daawo lilquluub marka waa loo yaryareynhayaa haddii layidhi cusko oo akhri magaca rabbigii abuuray waxaad dhihi kartaa muxuu abuuray khalaqa asamawaati nabiga lama dhihin khalaqa asamaawaati walard waa howlka hore adigaa layidhi khalaqa alinsaana ood aduu kow ka tahay ayb min calaq haddana waxaa loo tilmaamay calama alinsaana maa lam yaclam waxaa ka mida lagu waxyoonaya hadda kuu bilowday nebi allow farajaca waa laabtay bihaa aayadihii iyo qur-aankii buu la laabtay rasul sal ly slam tarjufu asagoo gariirayso bawaadiruhu dareemayaashiisu bawaadir inagu waxaa naqana maaha biniaadamku laakiin xoolaha taqaanaane neefka xoolaha markuu naxo ama laga naxiyo meesha tunka ah luqunta iyo garbuhu meesha iska galaan ayaa gariirta dhararag buu xooluhu ka siiyaan waa aragteen baan u malayn marka bawaadirtu waa jamcu baadira waxaa loo jeedaa waa dareen horaadka jidhku marka lagaa naxiyo meesha u horraysa dareento waxaa la sheega waa meesha garbaha iyo iska galaan iyo luquntu iska galaan hilibka yarbaa yaa ku gariiraya oo ku jaraynaya tarjufu asagoo gariirayso nabigu bawaadirhu dareemayaashiisaa gariiraya xataa dakhala ilaa iyo waa la kulmay waxadaan arki karin adoo qolka iskaga jira meel cidlaa ah oo wardinhayo oo ilaahay baryahaya haddii untu mala kor kaaga yimaado amar uu kugu bilaabo amarkii markaa inay tiraada ku baqoojiyo hade waa hawl cusub hawl culus weeye bini aadamku ma xamili karaa ma amili karaan ilaahay baa nabiga sugay xataa dakhala calaa khadiijata ilaa khadiija nabigu u soo galay faqaala wuxuu yidhi khadiijoy zammiluunii zammiluunii iduduuba atazmiil huwa talfiif iduduuba buu idhi alla idudubo waa waa qayb ka mida aiba albadawi daaweyntii iyo daawo dhakhtareed wey lianna xaggay ka aad u naxdo lagaa naxiyo waxaa ka cahaya bakterida iyo jidhkaada dhiiggiisao dhan baa kacaaya isla markaa qandhaa kugu dhacaysa kale wareeggaa khatartee kugu yimid qandhaa imanaysa qandhadu dhaxan bay leedahay qabow bay leedahay maxaa lagaga baxaa in lagu duduubo oo lagu huuriyo idan zamilunu waa sidaa argagaxaa badanba wuxuu keenayaa in jidhku isbedelo hawl cusub iyo dhaxan iyo qabowna kusoo kordha iyo qandho zamiluni riwaayo kale iduduuba biyana igu shuba biyaha maxaa lagu shubayaa qandhadaa lagu jebiyaa qandhadaa lagu jebiyaa cinda alcarab aminkana somaaliya waa isticmaasha haddii kiniin intaad ku gurtay daawaxo kukaarku ka sii dacleeyo maxaad dhihi biyo qabow lagu shubo ama inti marad la geliye biyo qabow ayaa lagu sarsaari oo lagu gubay somayda arag sidii weeye ibigii markaa la yaqaanee macruuf ah buu nabigu rabaa inuu iskaga khafiifiyo culayska iyo xanuunka haya calayhi salaatu wasalaam fazammaluuhu nabigay duduubeen xataa dahaba ilaa uu ka tegay canhu rawcu xataa dahaba canhu اrawcu ilaa aan cabsida ay ka tagtay alrawcu huna alfazac ayb falama dahaba can ibraahim اrawcu wajaءat اlbushra alrawcu ay اlfazac fazaci maxaa tijinaya qandhadii baa tagtay qandhadii baa tagtay waa degay idaa markuu degay wa qadhadii dhambaad argixina waa dhammaanaya uma qaala likhadiijata khadiija wuxuu ku yidhi ay khadiijatu khadiijoy maa li maxaa helay maxaa helay waxay igu dhacay maanta miyaad og tahay wey khadiijo haddee haweeney caqli badanna waa ahayd nabiga xaaskiisana waa ahayd axad ka sokeeyo ayada hadda ka xigana ma jiro iyadu mar nabigu la jooga waa inuu wixii soo kordhay u sheego waahbaraha wuxuu khadiijo u sheegay alkhabara dhacdadii wixii qabsaday malabgu wuxuu ku sameeyey amarka la siiyey qur inta yaree loo sheegay suuratu marka ay iqrana wa walu suuratin nalat walu suuratin wa walu aayatin unzila calaa rasuuli lah sal slam wuxuu nabigu laqad khashiitu calaa nafsi markuu u dhammeeyey warkii oo dhan u xidhay wii la kulmay wuxuu nabigu u raaciyey laqad khashiitu calaa nafsi naftaydan u baqay khadiijoy naftaydan u cabsaday labiyo toban qowl baa ku jirta wuxuu nabigu naftiisa oga cabsaday nin walba meelbuu ku dhuftay laakiin shayga mansuuska ah ee sunnada ku yimid min lafdi rasuuli sal ly slam cinda axmed waabaraani baa inugu filan xadiidka ibn cabaas waxaa ku yimid innii araa dawan wa asmacu sawta caaishoy ee cafan khadiijoy iftiin iyo nuur baan arkaanoo meel cidla iska socda dhawaq iyo hadal yaa muxamed laylehina waan maqlaa wa innii akhsha an yakuuna bi jananun wuxuui waxaan ka baqahayaa in jin iyo balaayo igu dhaceen ama igu dhacaan haddii ma ogtahay adoo iska socdo haddii nuur laguu daaro oo lagu hebelow hore u soco waad hagaagi doontaaye wixii kula hadlayan adaa arkaynin maalin dhoweyn intii godkii aad ku hordiis lagu yimid lagu baquujiyey amarna lagu siiyey waxay carab taqaano maaha waa bashar yaqaana maaha waa hawl cusub marka hawlaha maxaa ka agdhowdahay in uun haatuf uu kugu lug daray <laughs> in akhsha an yakuuna bi janan khadiija maxay lam yakun illaahu liyafcala dalika bika ya bna cabdillaah waxay tihi ilaahay ku waali mahayo jinna maxaa yeelay jinku dadkay ku lugduubaan qaab iyo dhaqan bay leeyihiin isku baab ma tihiin adigiyo jinkulantima lehidire tartiib bay tiri way dejisay hadday islaamtu ayn fiiclayn kaa hoos kacdo war ka kac waad waalila carar ku tidhaahdo calalun baad dhigan soo maaha haweeney oo barakaysan bay ahayd nabigu waa dejisay way dejisay waxay tidhi maya ilaahay ku waali mahayo kuma waalahayo ilaahay jinna kugu sallidi maayo axmed iyo abraani baa wariya marka waa alkhawfu calaa nafsihi min aljunuun waxaa kaloo muxtamala in la yidhaahdo alkhawfu calaa nafsihi min almowt labadaa ixtimaal unbaa muuqada midna nasbaaba caddeey midna waa suuragal bannaanka yaalla ayib wixii intaa ka soo hadhay waa iska uun wadaadho ijtihaadkood wey qaalad khadiija waxay tidhi kalla maya ha u cabsan naftaada kalla mayay tihi u cabsato ilaahay sidaa nafta kaaga qaada ama jin kugu sallado suuragal ma aha maxaa yeelay abshir weliba bishaaraysta waa khayr waxaad la kulantay khayr weeye abshir bishaarayso fawallaahi allahn ku dhaartay laa yukhziika allaahu abadan ilaahay weligii ku hoojin maayo alkhizyu cinda alcarab waa alwuquucu fi baliyati maca shuhrati alwuquucu fii baliya maca shuhratin wadilla ayaa khasiga la yidhaahdaa inaad balaayo ku dhacdo balaayaduna ay ka raacdo magac daro iyo magac xumo magac xumadaasna ay baahdo ummaddu noqosho hada huwa wax ka daran ma jiro ayib waxay tihi fawallaahi ilahan ku dhaarta laa yukhziika allaahu ku hoojin maayo ku dulayn maayo abadan weligee waa xugum cad waa ku dhaaratay maxaa yeelay nabigiibaa naxsanoo argagaxsan culays buu la kulmay waa in ay ruuxa caqliga le xakiimka uu hadalka dhuujiyo haddaad tirada dhici karta rubama lacalla wacasa inaadan dhib kala kulmin maada ii tarin aniga ayib warkaygu xumaadan ka qaban hawshu waa in cagsigeedii lianna tafaaculkaadu lilaxdaa waa inuu noqdo calaa mustawa alxada calaa mustawa alxadaث nin kugu soo qayliyo calooshu daba taallo madaxaana jaban yahay ina warba ninkan eh, waxu turtuura haddaa ka war kala dhimata ninkaas waa in dareen culus oo ku aadan dhibka ay haysta aan kaa dareemo waxqabadkaadu iyo gurmadkaadu waa inuu ku qiimaysan yahay kolba dhibka meesha yaalla haddii kale loo arkayaa jeesjeesba jeesjees bay noqonaysaa marka waxay tihi fawallaahi laa yuqsika allahu abadan way dhaaratay xumaantii bay nafday weliba abadiya ku dartay radi allahu tacaala waana sida ma dliil ukunbay hooyaden riday ukunbay go-aan bay qaatay hada huwa alxukmu maxaa u daliil ah wallaahi allan ku dhaartay inaka adugu la tasilu waxaad xidhiidhsaa alraxima qaraabadaad xidhiidhisaa wa tasduqu alxadiia warkana runbaad ka sheegtaa runlow baad tahay qaraaba xidhiidhiye runlow aad tahay wa taxmilu waxaad xambaartaa alkalla culayskana ummadda waad ka qaadaa dhibanayaashana waad caawisaa alkalla huna waa maxay asalkiisu waa axadka aan ku fillayn arrinkiisa waa musacaadatu man laa yastaqilu biamrihi in la caawiyo oo wax loo taro axadkaan asagoo isku fillayn ama aan asagoo isdeeqin ama musaacadaba ka saara alkallu waa maxay waa maa laa yastaqilu biamrihi wa huwa kallun calaa mawlaahu ayb wataxmilu waad qaadaa weeye alkalla culayskaad qaadaa dhibanayaashaad caawisaa wa taksibu waxaad bixisaa almacduuma ay alkhayr almacduum aw almaal almacduum maal iyo khayr aan la heli karin baad ummadda siisaa nabigu deeqsi buu ahaa qabla nubuwati wa bacda nubuwatihiba waa fitra khariisiya ilaahay ku tilmaamay ilaahay uu ku manaystay qolyo marka luawiyiina waxay sheegaan macduuma sax mee waa in wataksib اlmucdima la yidhaahdo aqiirka mucdim waa ninka aqiirka iyo muxtaaj ayaad wax siisaa looma baahno ayb khayrka aan la haynin iyo maalkaan la haynin ee uu hebel haynin baad siisaa wey nabigu markuu tijaaraysan jirana tijaaradu uu ku hodmi jiro waliba hoodu ku lahaa kaana maxduudan fiiha wuxuu hayana ummadduu siin jiray idan tiibay ka hadlaysaa way aragtay dhaqankiisii bay ka warramaysa wa taqri dayfa martidana waad soortaa wa taqri dayfa martidana waad soortaa waad soortaa oo waad waa kale wa tuciinu waad ku kaalmaysa dadka calaa nawaa'ib اlxaqi annawaaib jamcu naa'iba hiy alxawaadi hiy alxawaadi ayib dhacdooyinka xaqa ana waad garab istaagtaa wahada ixtiraaz muhiim jiddan wey watuciinu cala nawaaib maysan dhihin lan nawaaibtu nawaaib baail bay noqon kartaa xawaadis baaila oo xaqdaray noqon kartaa mid gar ahood saxay noqon kartaa marka waxay tihi watuciinu calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa shayga xaqa dhacdooyinkiisa kolba yimaade ee dadka lagu dulmo ayaad garab istaagtaa oo xaqaad u helisaa ninka dulmana waad garab istaagtaa idan ummana waxay noo sheegtay fi hada alxadiid iyo xukumkan way cilaysa xukumkeedii waa xukum bannaanka yaalla khulaasadiisu waa maxay waxay leedahay alaaaaru tadul calaa xusni اlmasiir alaahaar tadullu calaa xusni اlmasiir haddaad dhaqan wanaagsantaho aahaar wanaagsan aad leedahay aahaarta iyo raadka iyo falalka wanaagsani waxay ku tusahayaan aayatiinkaadu inuu wanaagsanaan doono alaahaar اlxasana tadullu calaa xusni اlmasiir waa xukun bannaanka yaalla لأنa in la dliishado aarka calى muair loo daliishado waa qaacida iyo ariiqa caqliya iriya bn aadamku ay garan karaan intaasoo wanaaga haddaad ku tilmaaman tahay maxaa imanaya in ciribtaadu wanaagsanaato xukumkeedu bannaanku yaallaa ayb waxay inoo cadisa umunaa radi اllahu tacalى canha ana makaarim اlأhlaaqi waa sabu salaamati fi اdunya واlaakhira makaarim اlakhlaaq khuluqa wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu sabab u noqdaa in aakhriya adduunba aad badbaado od balaya ka badbaado intuba marka hadal waa ku jira sidaa darteed baa nabigu axaadiitii saxiixada wuxuu ku yidhi sanaa'icu اlmacruufi taqi masaaric الsuuq idan nafs hay nafs shay qabla nubuwa xukumkay qaadatay hooyadeen khadiija ayaa nabigu ku dambeeyey calayhi salaau wasalaam khayrkii ixsaanka ummadda in loo galo oo la taarto waxay kaa badbaadaysaa si xun u dhimasho masaarica suu meel ku dhimato khaatimadu inay ka hallowdo waxaasoo dhan bay kaa ilaalisaa ayb markaa xirsi iyo waraaqii qaraas ooma baahnide adugu falkaada ha noqdo xirsi haddii wadaadka macalin loo gooyo saddexda xirsi baad noqonaysaa midbaa waaa l jintan uu ka qabay ta maaa lagaaga dhiga baa wad baa layga dhigay bu xirsigan wad kanna wuxuu waxaa laygaga dhigay wantaataow wantaatacow mid buu dhexda ku qabaa oo markuu geela shubayo uusan furinba kanna maxaa lagaaga dhigaa laydhi wuxuu yidhi laba farood dhexdood yadaan ka fakanin baa layga dhigay xirsi ooma baahnida waxaa xirsi kuu noqonaya akhlaaqdaada dhaqankaada iyo ummadda waxaa taarato khulaasadu waa maxay man kaurad xasanaatuhu xumidat caaqibatuhu macaanida ku jira hadalka ummulmuminiin wax la soo koobi karaa inaan kaga tago ninka dhaqankiisu wanaagsanaado cidhibtiisu waa la mahadiyaa intii bay nabiga ku tilmaantay calayhi salaatu wasalaam fanalaqad waa la dhaqaaqday khadiijo bihi rasuulka ayay la dhaqaaqday inaa kaan riwaayadka qaarkood kharija saxiixayn waxay tilmaamayaan in markay hawsha nabiga uu u sheegay ee xogta ogaatay nabigana ay qalbi dejisay waxay u qaban kartaan u qabatay cidina intay labisatay ee aaday waraqa ibnu nawfal oo ilmaadeer ahaayeen hawsha bay u sheegtay kadib way soo noqotay nabigay markaa dambe kaxaysay oo israaceen ayb uu u sheeg wuxu masaas ahaa warkaad ii sheegtay hadduu run yahay oo wadaadkaaduna run uu sheegay hawsha iyada ah waa khayr iyo bishaaro waana nabigu ummaddan buu noqon doonaa khayr weeye malagii muuse iyo ciise diinka u keenay baa u yimid ummadda nabigeedii buu noqon doonaa jihaad baa la amri doona hawshaas anugu haddaan soo gaarana axadka u horreeya rumeeyaan noqon doona waan u gargaari doonaa isdeji iyadoo farxsan marka soo laabata nabigii kaxaysay oo ay damcday inuu si toosa u maqlo hawsha ruuxa maogtahay xooguu dareenka qaba haddaad tira anaa tagay oo hawshu waa khayr baa laydhi ma fiicno kaxee dul istaago asagu si toosa hau ogaado macallinka warkiisa asagu ha qaato faاnطalaqad waa la dhaqaaqday bihi suubanihi khadiijatu waa la dhaqaaqay xataa atat bihi waraqata bna nawfal ibni asad ibni cabdilcuza waa loo abtariy maxaa loogu abtariye khadiije meesha iskaga sudhacaan baa raba in laguu sheego khadiija bintu khuwaylid ibni asad weeye ibni asad asadkaas iskugu yimaadaan nawfal iyaa walaalo ah iyo khoylid baa walaalo ah khadiijiya markaasi waraqana waa ilmo adeer run ah ayib wahwa waraqa waxaa ibnu cammi khadiijata khadiijo adeerkeed adeerkaa wiilkiisi weye bimacnaa waa ilmo adeer waad fahanteen adeerkii ahaa akhii abiiha akhii abi u qaadanayna akhii abiha inay tahay tilmaan liwaraqa liwaraqa ma aha waa camka camkaa la tilmaamaya adeerku waa maxay waa khadiijo aabbaheed walaalkii walaalkii wa kaana imra'an buu ahaa waraqe nin buu ahaa tanasara fi ljaahiliyati asaga yaziid bnu camrin iyo waraqa nimanka carbeeda waxay ahaayeen diinka raadiyey caqligood iyo fitradood waxay keentay waxay quraysh ku jirto inuu baail yahay awthaan iyo asnaam iyo dhagaxa la caabuday waxaasun waxba ka jirin kadib way baxeen qayb ciraaq aaday qayb shaam aaday waa yaman qaybaa aaday nin walba wuxuu la soo kulmay markaa ku qancay buu diin dhigtay zayd ibnu camr waad garanaysaan qisadiisii saciid ibnu zayd aabbihii isagu wuxuu yidhi anigu yahuudna geli maayo nasraaniyana waxba kama jiraan nabi ibraahim diinkiisii baan beegsanayaa waxaan allahna caabudi maayo intuu isagu marka baqaaya diin ibraahim uu ka helay ayuu ilaahay ku caabudi jiray qurashna wakii la dagaalamay oo ka hor istaagay asnaamta caruurtay noolduugahayaan hawlo badan bakti cunayaan asnaamta wixii loo gowracaa ma cuni xataa ma cuni jirin diid xataa musubta wixii loo gowru diidi jiray asagoo halkaasuu ku dhintay nabiguna janna ugu bishaaray markii la weydiiyey ilan waa xunafaa fi wa fi lislaam ilahay keligii haddaad caabudo jannaad helaysaa wadaadkan marka isagu waraqa ah qoli wuxuu ah ku qancay annasraaniya hayr اlmuxarafa hayr اlmubadala isagii dhowr nin baa hawsha iyaguna haystay muslim wanaagsan buu ahaa oo rumaysan injiil iyo nebiy llaahi ciisa nubuwadiisa iyo muuseba wuxuuna helay qaysaskii wuxuu helay diintii saxnayd haystay buu helay saa darteed bishaarada nabiga lagu bishaareeyey iyo tilmaamihii towrada injiil ku yaalloo dhan buu garanaya isla markiiba wuu tilmaam ui waa nabigii ummadda waana rumayn doonaa towraad iyo marka injiil muxarafan bedel hadduu haysto hawsha muusan garteen mana fahmi ille waa sifaadku waa la bedelay wa imra'an ruux buu ahaa waraqe qof buu ahaa tanasara nasaarooboo diinta nasaarada qaatay filjaahiliyati islaamka hortii jaahiliyadda waxaa jaahil laguna bixiyey dhaqankeeda xumaantaa ku badnaa dhan walbaba xumaanta ku badnayd marka waa nisba ila alaqlabi walacami wa kaana wuxuu kaloo ahaa waraqa yaktubu kii qora alkitaab alcarabiya ay alkhat alcarabi farta carabeed buu yaqaanay kitaabka laguu sheegayo kitaab carab lagu soo dejiyey ma ahe waa maxay waa qoraalkii baa loo jeedaa wa kaana yaktubu wuxuu qori jiray alkitaab alcarabi ay alkhat alcarabi farta carabeed buu yaqaanay wayaktub min alinjiili injiilla wuxuu ka soo guurin jiray bilcarabiyati farta carbeed ma shaa allahu an yaktub wuxuu doono inuu alla qoro yani waa maxay injiilla waa yaqaano wey khadka cibraaniga ah iyo luqa siryaaniya wuu yaqaano afka carbeedna ku dhashay fartidana wuu qoraa labada luqob waa yaqaano iyo labada faroodba idan markaad carabi ku qorayso injiil waa inaad taqaano waxaad soo guurinaysa waa inaad taqaano iyo fartiisaba ayib wa kaana yaktub min alinjiil ay min alkitaab اlinjiil min khat اlinjiil ayib bilcarabiyati bilkha اlcarabi maa shaa allah wuxuu rabi doono an yaktuba inuu soo guriyo uu qoro warqa idan wakaas nin aqoon lu ahaa wey waxaa meesha imanaysa hadday sidaa tahay muxuu maxay khadiijo waraqe in adeerka inta u yeedho bal kaalay wadaadkayga u warra u dhihi weyday oy nabiga u kaxaysay oo nabiga usii qaaday so xoogow lagama wanaagsan nabigu asagaaba xanuunsan dhibba loo geystay maa guriga loogu yimaadoo loo imaado maxaa hadda loo kaxaynayaa macanihii bay umra khadiija kuu sheegaysaa wa kaana shaykhan kabiiran qad camiya warqa muxuu waayeel oday dhacay oo waayeela oo weliba indha beelay ma ninkaasa la soo kaxay mise waa loo tegi waa in loo tago xurmad iyo qadarintu ninkaa waa in loo tago wa kaana wuxuu aha shaykhan waayeel abiiran weyn qad camiya indha beelay faqaalat lahu khadiija khadiija waxay ku tidhi ay cam waa ixtiraam iyo qadarin in adeerkeed ka weyn weeyo waa yeelah waa ilma adeer adeer oo ma aha ku khaldamin waa min baab alixtiraam cinda alcarab waxaa weeye waana dhaqan soomaaliyeed waa ogtihiin ruuxu marba hadduu kaa weyn yahay adeer baad iska leedahay islaantu hadday weyntana eedaad leedahay ama habar yar baad leedahay haddaad nin tahayna eedaad dhihi hadday gabar tahay ruuxa yarna muxuu odhanhayaa habar yar marka waa ilma adeer horaan in horan baa lagu tamaam waa ixtiraam iyo qadarin inuu adeerkeed yahay bay ka soo qaadeen maadaama uu weyn yo aabbaheed la xagga da'da faqaalat lahu khadija waxay ku tiri ay cam ay ya cam adeerkayow min ibni akhiika ina adeer wiilka adeerka uta wax ka dhegaysay tiri bal ka dhegayso min ibni akhiika walaalka cabdallah ibn cabdilmualib wiilkiisa wax ka dhagayso waa runteedoo nabiga aabbihii iyo waraqa way facsiman way facsiman hadda maxaynu soo marray inuu waraqa yahay waraqat nawfal ibni asad ibn cabdilcuza ibn qusay wey ibn qusay nabiga isagu qusay bay yimaadaan cabdullaahina waa in cabdilmualib ibni haashim ibn cabdimunaaf ibn qusay waraqana muxuu tirsaday nawfal iyo asad iyo cabdulcuza nabiguna wuxuu tirsaday cabdulmualib iyo haashim cabdimunaaf oo cabdallah cabdulaahi nabiga abihi baan ujeedaa marka cabdulaahi iyo iyo waraqo waa ilma adeer facsiman wiilkii marka cabdulaahi oo nabiga calayh salaatu wasalaam ah muxuu waraqo u noqonaya adeer khadiijana muxuu u yahay ilma adeer ayib ma ilma adeer ba mise waa ina adeer horta mise ina adeer wey markaa laba ruux ka waramayso af soomaaliya laguma ciyaaro laba ruux lasho markaad ka hadlayso waa ilma adeer adiga nin markaad ka hadlaysana ina adeerba wey waa ina adeerka markaad adigu iska warramayso ruux aad ka hadlaysa waxa idiin dhexeeya ina adeer baad leedahay marka adigu ruux saddexaad tahay oo laba kale aad ka warramaysana ilma adeer saasaan anugu ku aqaanaa laakiin dad baa dhan isku mid ka dhiga almuhim aan iskaga tagay dhib ma lehe qaala waraqatu nafal wuxuu yabna akhi maadaa taraa u fiirso hadda in adeerow yabna akhi adeerow maadaa tara maxaad aragtaa maxaad la kulantaa ayib faahbarahu rasuullah rasuulka ilaahay baa u warramay muxuu u sheegay khabara maa ra'aahu wuxuu arkay xogtiisii buu siiyey malag baa ii yimid suuraay qaabkaay qaabkaasa waa i baquujiyey wax akhri buu yidhi kan iyo kan nabigu faahfaahintii buu siiyey faqaaluu lahu waraqa wuxuu ku yidhi haada annaamuusu aladii unzila calaa mut xog buu hayaa waa nin khabiir ah diinka yaqaan aqoon leh xilligiisi nin la aqoonaba quraysh kuma noolayn allahuma nin la yidhahda cadaas isagoo nasraani ahaa oo isna dadkii qaysba ahaa faqaal nabigu wuxuu ku yidhi faqaala waraqatu lahu linabi sal slam baa loo jeeda haada naamuusu kani waa khayrwadihi haadaa kan kuu yimid annaamuusu khayrwadihi wey annaamuus waa saaxibu siri sawaabku ama shar sirkii sirteed ha ama khayr sirtii ha wado annaamuus waa saaxibu siri wadaadda laakiin waxaa jira kala qado naamuusna waa ruuxa khayrka iyo sirta khayr haya jaasuuskuna waa midka sirta sharka ah ayay yidhaahdaan laakiin sawaabku annaamuus yuطlaqu calى saaxibi siri اlkhayr wa calى saaxibi siri shar intaba lagu ilaaqa hada laakiin waxaa tan qarina kuu caddayno inuu khayr wada yahay alladii naamuuskaasoo unzila calى muusa calayh الsalaaة wasalaam wa hada daliil inuu haystay waraqa injiishii aan la badelin lannu nasaaradii xilligiisi joogtay ee muxarafadii modelada haystay nabi muuse way inkirsanaayeen asagoo muuse wuxuu aaday kaana yumin bimuusa wa ciisa towreed iyo injiilaan la badelin buuna haystay yaa laytanii fiiha jadacan yaa laytanii fiiha jadacan shallaytee maan fiiha ay fii nubuwatika iyo xilliga lagu saari doono jadacan dhallinyaro mulaya maa noqda hadda waayeel dhacay oo indha beelay oo guriga in loogu tagamay aan waxba tari karin baan ahay waaniga aniga ku soo gaari waaye maalinka si fiican lagu calamo saari doon hadda ku jirtaaye maa noqda wiil yaroo muruqiisu uu wax tarayo ummadda jadacooda waa taqaanaan xoolaha inta badan loo isticmaalaa neefka ariga yarka markuu sanad gaado iyo jadaca la geelu markuu ka baxo xeqada ee ulka jabsadaa la idan sidiisuba waxaa weeye xooluhu meesha u fiican yihiin agga dada iyo dhallinyarnimadka yaa laytanii shalaytee maan fiiha ay fii nubuwatika wa fii fatrati risaalatika jadacan dhallinyaro maa noqdo wey nin dhallinyaroo mulay ah yaa laytanii akuunu alla ma noolaado xiina waktigii yukhrijuka ay ku doonaan qowmuka tolka maaalki iyo khulaasadii baa loo sheeg wuu ogyahay xogtoo dhan buu hayaa ayadoo musaara ah qaala rasuul rasuulku ilaahi wuxuu yidhi awa mukhrijiyahum waraqow maybay saari doonaan maanoo nin qureysheeda oo reer bani haashim ah oo meeshu ku dhashay jooga oo waxaa wanaag iyo akhlaaqi khadiije ka soo ka sheekaysa ilaahay igu manaystay yani waa dareen ruux maxaa lagu saari muxuu qoonsaday maxaa lagu qoonsaday meel laga taabtaba mala nabigu waa ceebka sariin maxaa jira aw mukhrijiyahum aw mukhrijiya cinda ahli اlcarabiya asalkeeda waxayd bay yidhaahdaan aw mukhrijuunii hum aw mukhrijuunii hum marka nuuntii ayaa waxaa loo goyay lilidaafa nuuntii mukhrijuunii hum ahayd ayaa lilidaafa loo gooyey markii idaafo darteed loo jaray maxaa isku soo hahay waxaa isku soo hadhay wow reeban iyo ya yaa isku soo hadhay marka waa qaacida carabiga ee sarfeed garanaysan hadday wow iyo ya midkood ka kala kala hormaro reebniin midka reebniinka la hormaray baa ya loo bedelaa haddii nuuntii la gooyey wow iyo ya baa isku soo hadhay wowdii baa la hormartay reebniin bay la hormartay wowdan baa waxaa loo bedelhayaa ya meeshii maxaa ka soo baxay laba yo-ood labadii yo-ood waa laysku idqaama laba xarfeeno milayn ah. ah waa laysku dhufto waa laysku shiday idqaamka aan kaa daayey waa laysku shiday marka laysku shiday maxaa soo hadhay waa mukhrijuya ay noqotay mukhrijuya mukhrijuya ilan jiinku wuu godnaa wowduu ku reebnaa soo saa ma aha idan hadda mukhrijuya laguma hadli karo marka waxaa layii godaalkaana inoogu bedela hoos dhig litakfiifi maxay noqotay aw mukhrijiya jiyahum sidaasay qolyaha carabiyada sheegaan iskaga tagno culays male qaala waraqa wuxuu yidhi lam yأti rajulu qatu ma jiئta bihi ila cuudi wain yudriknii yowmuka ansurka nasra mu'azara gobanimo iyo raganima lagu yaqaanaa ninkii dee cilmiiyo aqoon leh nacam buu hi haa way ku saari doonaan su-aashiibuu ka jawa ma i saari doonaan tolkay haa ku saarayaan limaada waa in la cilayo xukumkii lam yaأti rajulun qofna lama imanin qatu weligeed bima jiئta bihi waxaad la timid oo diinta iyo waxyiga laga taga waad la doontaa wey waxaad la timid hadda waa maxay xaqiiqo inay dhacday buu ka soo qaadaya lanna waa shay la imanayo ilaa hadduu jiro cuudiya waa lala coloobaa waa la colaystaa riwaayo kale ilaa udiya waa la dhibi waa la dhibi cadaawadda aarkeedu wey marna cadaawaddo sababkaa la ilaaqay marna cadaawad maxaa ka dhasha in lagu dhibo wain yudriknii hadduu i haleelo yowmuka maalinkaad bixi doonte ee lagu diri doono ansurka walle waa ku gargaarhayaa nasran gargaar mu'asaran la xoojiyey oo magac loo tabargal ah ma aha waxa meelaadka laga soo qaadaya hawshaydu haddii ilahay igu simo wey ummuna khadiija nabiga hawshiisa inay dejiso ay ogaatay xaaladiisu baaritaan badan bay ku samaysay khaarija saxiixa ku yimid inay tiri nabi allow marka uu ku yimaada ninka ku yimaadee kula hadlee hadda ka horna kuu camajoojiyey markuu ku aragto anoo guriga aad joogto haddaad aragta ii sheeg mararka qaarkood isagoo gurigiis nabigu joogo oo khadiijo la joogu istusi jiray malabku waxaa la rabaa in nabiga horta lala qabadsiiyo waa la laylihayaa oo dareenku ka baxo oo axadka diinku u sheegahayo waxaygu u ogaado ninkuu yahay iyo qofkuu yahay marka maalin buu wuxuu nabigu ku yidhi khadiijo waa arkaa wadaadkii daba taagnaa waa miyaad aragtaabay tidhi haa bes waxay tidhi ku soo fadhiiso bawdadeeda midi ku fadhiiso halkan kusoo fadhiisay tiri wuu ku fadhiista mab miyaad aragtaabay tiri ha waan arkaa weli bal bidix kusoo fadhiiso bidix buu ku fadhiista ma aragtaa waa arkaa waxay tidhi dhabtayda si saaniya ugu fadhiisa caadi dhabtayda ku fadhiiso oo ku fadhiista ma aragtaa ila dharkeeda bu ila qabtaa waa arkaa waxay tihi agga iska fadhiiso waxay iska qaaday gambadii xijaabkii timihii bay sii diisatay ma aragtaa may buui ma arko waxay tii waa malage shayaan iyo jin midna ma aha haween caqli badan bay ahayd waxay tii hadduu jin iyo shayaan yahay cawradayda iyo timahayga iyo anuu idaawan lahaa ila waa xoolo shayaan iyo ibliisi eh. inuu malag iyo awliye ilaaha yahay waxaa tusahaya inta hore caadi aanay xijaabnaha asturaana uu iska joogay markay hawsha ay noqotay nin iyo xaaskii waxaan iska arki karin ay meeshu gaadhayna uu caro waa dhunto waa yani qaabo badan bay u tijaabisay axadka nabiga daba taaga inuu yahay axad min allahi iyo iyo inuu yahay min jundi ibliis way caddaysay ayib haweyne caqli saasuu nabiga ugu jeclaa dumarkoo dhan khadiijaan laga saari waayey qalbigiisa calayhi salaatu wasalaam wax walba lasku dayay ilaa caaisha ay tiri haweeney aan haweenka nabi maxamed khadiijun baa ka jirta ahiib sidaasay ahayd xadiidka intaanan ka tegin waxaa ku jira in shaygu sidiis markuu culus yahay loo soo tilaaba tukeeyo tilaaba tukeyn ma taqaanaa tartiib tartiib ilaa ruuxa la laylyayo nabigu maxaa lagu bilaabay riyo riyaa lagu bilaabay wax la tusaayo wuxuu ku riyooday uu arkaya bannaanka waxaa ku xigay in dhawaq uu maqlo ya muxamed abshir fa inaka nebiyu hadi lumma lagu yidhaahdo in uu arko iftiin iyo nuur loo daaro waxaa xigay asagoo maka dhex iska lugaynaya inay dhagaxyuhu salaamaan iyo geeduhu assalaamu calayk ya rasuul allah hawshu markuu nabigu la qabsaday oo qalbigiisu degay ayaa waxaa u yimid amarkii weynaa haddii laakiin meesha u dambaysa lagaaga bilaabo waxaa laga wadnuhuba inuu ku dilaacba dhac oo ku dhimataba naftu kaa haado ayib marka waxaa la rabaa in cilmiga iyo axkaamta lamidka ah tadriijkaasaa lagu wadaa wa albadwu bisigaari اlcilmi qabla kibaarihi waa min alxikma وxadثnي محمد بن rاaفiع قال xadثna cبدالرزاق بن hmام السنعاني أخبرna mcmر قال الزهري زهري wuxuu yidhi وأخبرنii curwة yani akhbarina wuxuu u leeyahay axaadiista zuhur wuxuu ka qaataa dhowr wadaad xadiiskan caaisho marna abusalm cabdiraxmaan buu ka qaadanayaa mar cur buu ka qaadanayaa marka wowda caaifada ah bay isku hayaa wadaaduhu nawowi asagu wuxuu leey wowda caaifadana tii waxaa weeye oo kale cabdullahi bn wahab can camr bn xaaris oo kale wa ahbaranii aan odhan jiray axaadiis badan buu ka qaatay xadiidka koobaad keliya ayaan wow caaطifa a wixii ka dambeeya wuu isku caطfaa oo kaleu nawowi mariyey wuxuu leeyahay zuhri wuxuu ka qaatay curwa axaadii fara badan xadiidka u inta kale waa inuu wow la yimaado sawaabku sidaa ma ahee sida muuqata rwaayadkuna tusahayaan waxaa weeye zuhri wuxuu leeyahay mashaayikh fara badan fi hada اlqisa alfaadun hadda waxaa iman doona lafdi kii ka duwan oo ah waanu soo wallaahi laa yuziika allah laa yuziika allah waynu soo maray wallaahi laa yuxsinuka allah baa iman doonta siduu lafdigaa hore iigu sheegay curwe ayuu lafdiganna ii sheegay wey marka lafdi ku cadfahayaa xadiidba xadiid ku cadfahayaa riwaayo riwaaya ku cadfahaya oo macnahaasa saxa ah. miyaanu isgaran waxaan u jeedo ayib waahbarnii curwatu can caaisha radi allahu tacala canha annaha qaalat awalu maa budi'a bihi min alwaxyi wixii u horeeye nabiga lagu bilaabay waxyi ahaa alwaxyu waa aliclaamu bifya waa in laguu sheego shay si hoose laguu sheego ama ha qoro ama dhegta afka ha laguu saaro waa aliclaamu bikhafaain aw bifya aliclaamu fi ikhfaain si hoose in wa sheego wayi fi lua la yidhahdaa sharcanna waa maxay waa aliclaamu bisharci wa bimri اllahi subxaanaه wa tacaala musطalaxa cilmiga waxa weeye waa aliclaamu bاsharci wa amr اllah in lagu sheego min xayu luqana waa aliclaamu ogeysiin lagu ogeysiyo fii khafaaءin aw fii ikhfa maca surcatin wadaadaa ku dara maca surcatin waa waxaa keenaya abiicaة اlwaxyi abiicaة اlwaxyi bay ka milcsanayaan iyagu sheekhu wuxuu ihi wasaaqa اlxadiiثa xadiidkii wuu kaxeeyey wasaaق اxadii xadiidka hornaad soo martayna dheeraa weeye haddee bimili xadiiثi yunis huna ila waxaan hayna waa macmar can الzuhri horena waxaad soo marteen yunis can الzuhri hayra laakin anahu qaala wuxuu yidhi macmar fii riwaayati can الzuhriyi can curwata can caaisha weeye fawallaahi laa yuxsinuka allahu laa yuxsinuka allahu ilaahay kuwalbahaarin maayo ilaahay ku murjin maayo horana min alxusni horaana min alkhizyi waa laba macno kala duwan saasuu marka riwaaya ugu cadfaaya abadan maxaa yeele marka meel xun lagu dhigo walbahaar iyo tiiraanyo waabadwaalanba timabaa kaa buubi ayib marka khizigii iyo khizigu muxuu keenayaa xusni buu keenayaa haddii aad balaaya ku dhacdo alwuquucu fi baliya maca ijtihaarin wadilla somayna soo dhin khizigii haddii aad balaaya ku dhacdo oo lagugu sheegaysto maxaa ka dhalanhaya walbahaar fara badan idan way wada socon labada riwaayo hoy ilaahay ku walbaharin maayo abadan qaala wuxuu yidhi waqaalad khadiij waxay ay ibna cam hadday si fiican u ay yaa cammi baad soo marteen ay ibna cam in adeerkayo waraqo weeye ismac min ibna akhiika wiilkaa adeerka u bal ka dhegayso waxa qabsada ha kaaga sheekeeye waxadaanii cabdulmalik ibnu shucayb can ley riwaayadiiso kuma dari karo intan yartaa bal xadiikan yarka aan ku daro mise waa dheer yahay may intaan ku darayna xadana cabdulmلك بن شhucayb bn اleyث qaala xadaanii abi aabihi oo شhucayb bn leyث ah can jadi awowgii leyث bn sacd alfahmi wiil iyo aabbihii iyo awowgii baa isdaba taagan qaala xadaanii cuqayl bn khaalid cuqayl bn khaalid huna waa riwaay macmar can الzuhri waad soo marteen yunus can الzuhri saddexda wadaad uu hadda ka qaadanaya muslim waa min abat الnaasi fi الzuhri yunus bnu yaziid alayli min abat الnaasi fi الzuhri wmacmar min abat الnaasi fi الzuhri wacuqayl bnu khaalid bn caqiil alayli isku qoys ba yunus yihiin asna waa min abat الnaasi fi الzuhri weliba cuqayl baa sii khatarsan marka zuhri la maray ragga qaarkii ka khatarsan qaala bnu shahaab wuxuu yidhi samictu curwata bnu zuhayr baan yaquul asagoo leh qaalad caaishatu zawju الnabiy caaisha waxay tu nabiga xaaskiisa ahayd farajaca waa soo laabtay suubanuhu ilaa khadiijata u soo laabtay yarjufu fu'aaduhu asagoo wadnihiisu ruanayo wadnihiisu uu ruxanaya cabsi darteed waa soo maray min alrawc wاlfaزc waqtasa wuxuu qiseeyo oo kaxeeye weeye raaweenkee wey waqtasada faacilkeedu waa kuma xuqayl alxadiiu xadiidku kaxeeye bimili xadiii yuunisa wa macmarin sida macmarin yuunis u wariyeen ba u wariye walam yadkur ma sheegin xuqayl wala xadiiihimaa xadiii yuunis wa macmar can zuhri xadiidkoodii hore muusan sheegin wey agee laga soo bilaabay min wlihi uu rasuulku caaisha ay tidhi ama curwa uu yidhi awalu maa budi'a bihi rasul la sl slam min alwaxyi ru'ya saadiqatu wataabaca yunusa wataabaca wuxuu raacay cuqayl yunusan yunus buu raacay calaa qowlihi uu yidhi yunis ayb fawallaahi laa yukhziika allaahu abadan yunis laa yukhziika allaahu buu ku raacay cuqayl yaa marka laa yuqsiika allahu abadan wariyey macmaray dhahade mamar macmar can zuhri inta kale way wada socdon wey ninka la yidhaahdo ii sheege waxaa wada socday yunis iyo macmar baa wada socday yay wada socday marka laakiin yunis ayaa alfaadii cuqayl qayb kamida ku waafaqay cuqaylka u dambeeyey alfaadiisii yunus baa qayba ku waafaqa macmarna usu ku waafaqay wadakara wuxuu sheegay cuqayl qowla khadiijatu sheegay ay ibna cam in adeerkayow ismac min ibni akhiika wiilka adeerka u tahay ka dhegayso qisadiisa wallahu subxaanah wa tacala aclam